أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman walaah amaa bacd kitaabka qeybtiisii afraad ee cibaadaynu ku jirnay fasalkii sagaalaad baynu maraynay fii axkaami iljanaaza maydka iyo waxa ku saabsan xukumyaalkiisaynu ku jirnay waxaynu maraynay istixbaabu tacsiya qodobka afraad baynu maraynay haddii maydkii la duuga ka gadaal wixii la qabanayaynu ku jirnay haddii la duuga ka gadaal waxyaalaha loo baahan yahay tacsiya ka mida tacsiyada muddadeedaa la tilmaami doonaa weli muddati halaathati ayaam muddaday soconayso saddex beri wey waxaa taa ka duwan qofkii qaraabo u ahaa meydka asii meeshii geerida ka dhacday ka maqnaa waa la oran karayaa tacsiyada marka goobaha ay leedahay laysugu tacsiyeynayo qabrigii baa ka mida haddii la kulmoy labadan qof kulmaan baa ka mida waxaaan loo baahnayn fadhi tacsiyadii in loo sameeyo oo fadhi la yaqaano macruufoo muddo soconayo laysugu yimaado waxaa taa ka daran iyadana in la cuno dadkii maydka taasoo shareecada la cagsiiyey ay ahayd iyaga in wax loo sameeyo iyagay masiibo ku dhacday kolkaa cunto karin iyo adeeg iyo wacdiyo waane iyagiibaa u baahnaa iyagii in la haqaaquba maaha wixii ka badan muddadaasna waaba dhammaatay tacsiyadii calaykum asalaam waraxma iyo ereeyada laysugu tacsiyeynayo marka waa taqaanaan tacsiyadii ka jirtay wadankeenna bal tan kitaabka uu sheegayaana dhegeysta kolkaas sida loo kala duwan yaha daragti toddoba waxau istixbaabu tacsiya tacsiyadu waa safargelin qofkay masiibada ku dhacday baa loo ducaynayo waa la wacdinayo waa la waaninayo in waxaan qadar iyo qado eebba yahay naflo ka badbaadayoon eebba ahayna jirinna waa loo sheegayaa kolkaas sabir iyo iimaan eebba inuu siiyo ka dhintee meydkaana u naxariisto kheerkuu ka baxayna eebba ciwad iyo bedel khayr qaba keeno arrimahaasaa lagu waaynayaa lagu wacdinaya istixbaabu tacziya safargelinta sunanimadeediibuu ka hadlaya tustaxabu waxaa la jeclaysay taxsiyatu ahli ilmeyit ka dhintay dadkiisa oo la sabar geliyo rijaalan rag hadday kaanuu yihiin kuwa laga dhintay aw nisaan haween hadday yihiin waxaa loo tacsiyeynayaa qabla dafni kolkii meydkaa naftii ka baxday tacsiyada bilaabanaysa markaasba wacdigii waanadii waa bilaabanaysaa qabla dafni duugid ka hor baa loo tacsiyeynayaa wa bacdahu bacda dafni haddii la duuga ka gadaalna waa loo tacsiyeynaya waxay tacsiyadaa soconaysaa wakhtigeeda ilaa halaathati ayaamin maalmayaal saddexa intii laga gaaro ilaa an yakuuna inuu yahay ma ogi axadulmucasiina kuwa loo tacsiyeynayo midkood waa ahaa haa'iban mid maqan ma uusan joogin aw baciidan ama meesha geeriduu ka fogaa kolka hadduu meeshii geerida ka fog yahay ama marka geerida dhacday uu maqnaa falaa baasa dhib kuma jiro inta akhara tacsiyadii hadday saddex maalmood uga dib dhacdo oo qofkaana maqnaa ma joogin ama wuu durugsanaa inay saddex maalmood dib uga dhacdo baas kuma jiro daliilkii tacsiyada waa kana liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu yihi nabiga maa min mu'minin qof eebba barrumeeyey ma jiro yucazii safar geliyee waaniyee u duceeya akhaahu walaalkiisa kale muslimka ee mu'minka bimusiiba musiibo ku dhacday sababteedna ugu tacsiyayaa ma jiro ilaa haddii uu jiro kasaahu llaahu ilaahbaa huwiya kan wax tacsiyeeyey baa rabbi huwinaaya cada rabbi ka adkaa uunka oydin wajala rabbi weynaaya min xulali ilkaraama darajo inta hubkeedii baa kan la siinayo xulalilkaraama darajo inta hubkeedii waa kii tacsiyeeyey lagu dadaaya maalinta lagu dadaaya waa goorma yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii baa hubkii darajada iyo wanaagga loo qaadan jiray korkiisa lagu dadaaya sidaa daraaddeed wax sahlan maaha waxaana ajri iyo abaal weyn ku leh midkaan tacsiyeeyey naftiisa muslimkaa ee midkaan ku yihi sabar iyo ima allaha ku siiyo maydkii dhintayna allaha u naxariisto wuxuu dhaafayna allaha barakeeyo idinkana bedel khayr qaba allah idin soo geliyo midkaasaa waxaa qiyaamo la siinayaa hub nooc walba leh dhar iyo saacado iyo dahab waxaan adduunka ku banaaneyn laakiin aakhira ku banaan wixii baa maalinta qiyaama lagu karaamaynayaayo qofkii muslim ee walaalka ah ee masiibada ku dhacday eed uu tacsiyeysay waanisay abaalgudkii eebba kuugu dala kelay waa kan baa ilaa kasaahu llaahu eebbaa siiya casakaadka uunka waja la weynaay min xulalilkaraama darajaynta hubkeedii ayaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda la siinaya macno tacsiya tacsiyada macnaheedii waa maxay watacsiyatu safargelinta iyo tasbiir waa safargelin qofkii wadnaha iyo qalbiga boodaayeen ee masiibadu ay ku cusbay kiibaa la sabargelinaya wa xamlu ahli ilmayit mayidka dadkiisi oo lagu xambaaro ahlcasaa inay adkaystaan oo dulqaataan iyo wa sabri sabar waxaana lagu waaynayaa bidikri maa kii sheegiddii uu yahuunu fududaado calayhim maydka korkoo dadkiisa korkooda almusaab dhibkan ku dhacay uu ku fududaado baa loo sheegayaa wacdiyo waaniyo wax sheegmo bidikri maa kii sheegidiisa yahuunu fududaado calayhim korkooda almusaabu dhibkii uu fududaado oo khafiif uu fududaado canhum xaggooda kuwaan laga dhintay shiddatu lxusni tiiraanyada daraashadeedii baa ka fududaanaysa wa tu-adda tacziya tacsiyadii waa la gutaa biayi lafdin erey kii ka ah oo kaana wahadaba wax alla wixii ku tusinaya dadkan in la wacdiye la waaniye sabar loogu duceeyey ee sabar lagu waaniyo dhan baa tacsiyadii lagu gudan karaa wa mimaa waxaa hadalla ka mida yurwaa la wariyey canhu nebiga xaggiisa laga wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nebiga korkiisa wasalama allaha nabadgelyo ku badiye fii daalika tacsiyadaas gudaheeda arrimaha nabiga laga sheegay waxaa ka mid a ah hawluu hadalkii nabiga u libnatii gabaruu dhalay u yidhi waqad arsalad gabadhi iyadoy dirtay ilayhi nabiga waxay u dirtay anna bnan wiil ay lahaa gabarta nabiga dhashay ayaa qad maata dhintay fa arsala nabigiina waa soo diray ilayhaa gabadhii wuxuu usoo diray man dad yuqriuhaa gabadha u akriya asalaam oo yihi adooga waa kusoo salaamay ka gadaal salaam wayaquulu u yiraa lahaa gabartii ina lilaahi eebaweyne wuxuu leeyahay maa akhada wixii uu qaatay oo wiilkan dhintay ilaah baalahaa isagii lahaa baana qaatay walow wuxuu eebba leeyahay oon milkigiisa ka bixi karin maa acdaa wuxuu eebbe addoommadiisii siiyey isagiibaa haddana leh oo wixii lagu siiyey iyo adigii lagu siiyey naftaadii labadiinaba eebbaa iskale oo waxa aynu leenahay eebbo kama xijaabi karno waxaan leenahay iyo inagiibuu isla sii leeyahay wasadaqa allaahu fii qowlih walilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa ciraryaal iyo dhulalyaal iyo inta ku dhex jirta wuxuu dhanba ilaahbaa islale warkaanu markaa nabiga gabadhi u diri ina lilaahi abaweyne wuxuu leeyahon lala lahay ma akhada wixii uu qaatay kolka gabadha waxaa loo sheegayaa walow wiilkaan ay dhashay haddana wiilka iyaduma ayan lahayne waa dhashay allaa lahaa isagii baana qaatay haddana walow eebba keligii wuxuu leeyahay ma acdaa wuxuu addoommada siiyo milkigiisii kama uusan bixin sida makhluuqoo kale maaha qof wuxuu lahaa hadduu ku siiyey isagii ma laha qof wixii uu lahaa markuu ku siiyey kadib isaga wixii shaqo kuma le adiguu ku siiyaa yeeshay laakiin ebba wixii intuu ku siiyey uu haddana wixii adigaba isla sii leeyahay wa kullu shayin wax la arkaada cindahu eebba weyne agti biajalin madal buu ku leeyahay musaman ebba agti laga magacaabay oo wiilka ajashi loo magacaabay waa dhammaatay faltasbir iyo ha sabirto waltaxtasib ha ajri malaysato canugan waa tegay ma soo noqonaye intay sabarto ajrigii yeeyaan waayin canugii waa wey wa kataba bacdu salaf culamadii horeysay qaarkood baa qof u qoray tacziyo tacsiye yaablu u qoray wa kataba bacdu salafi akhyaartii horeysa fiifaheed qaarkood baa dhigay ducadii isagoo u tacsiyeynaya axad qof wuxuu ugu tacsiyeynayay biwafaati waladihi midkaan wiil wiiluu dhalaa dhintay ninkan saalixaa tacsiye u qoray faqaal warkii uu qoray waa kana wuxuu yidhi min fulaanin warkaan hebeluu ka yimid waa isagii tacsiyeynayey ilaa fulaanin hebelu warka u socdaa oo ninkii loo tacsiyeynayey ah wuxuu ka bilaabay salaamu nabadgelyo calayka korkaaga ha ahaato fa innii aniga axmadu waa mahdina ilayka adiga waxaan kuu mahdina allaha eebba weyne alladii eebbaha laa ilaaha garmid lagu caabudaa uusan jirin ilaa huwa eebbahaas ma ahaane amaa bacdu salaanta iyo xamdigaa ka gadaal fa acdama allaahu ilaaha weyneeyo laka adiga lagaa dhintay alajra abaalgud allaha kuu weyneeyo wa alhamaka allaha kugu toosiyo asabra dulqaad wa rasaqanaa allaha kugu risqi siiyo annaga iyo waiyaaka adigaba ashukra mahdin eebba lagu mahdiya nicmadiisa fa ina anfusanaa inagoo dhan adiga iyo annaga nafafyaalka aan leenahe nagu jira wa amwaalanaa xoolaheenna wa ahlanaa caruurteenna iyo xaasadkeenna intuba min mawaahibillaah deeq eebba noo hibeeyey ka mid tahay alhaniyaati ee wanaagsanay wa awaariihi caryayaalkii eebbay ka mid tahay almustawdacati agteenna la caarya dhigtay matacaka allaahu ilaaha kuugu raaceeyey bihi ahalkii iyo awlaaddii iyo amwaal fii khibdatin kamasho iyo wa suruurin farax aada ku faraxday markii hore ahalkii awlaadda lagu siiyey ayaa farax iyo kamasho lagugu siiyey waad ku faraxday hatana waqabadahu ilaaha qaatay wixii uu ku siiyey minka adiguu kaa qaatay kolka hore lagu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 dhowshallayso waclam waxaad ogaataa ana aljazaaca argagaxa laa yaruddu argagaxii ma soo naqaayo mayitan qof dhintay soo naqi maaha walaa yadfacu argagaxii ma reebaayo xusnan tiraanyo wamaana ma reebaayo huwa asaga naasilu wixii kuu qadaranayseeba qadaray ee kugu soo degaana ma baaqanayo wamaa wixii huwa asagaba naasilun mid soo degaayo noqday fakaan qad waaba isagoo soo degoo kale wasalaam intaas iyo nabadgelyu u qoray marka haddii qofkaa u tacshiinaysa kaa maqan yahayna kitaabka la kala baxe halahaanu diryaa bay leeda isagana mid kasta allaha ka dhigo carabiga yaqaan waqad yakfi ugu yaraan waxaa kaafina fi tacsiyati sabargelintii dadka loo tacsiyeynayey qowlu inaad tidhaahi acdama allaahu ajrak wa axsana cazaak wa limaytik limaytig halahanaa kugu filan saddexdan jumlo acdama allaahu ajrak waaxsana axsana cazaaka wakafara limaytig intaan kifaaya axdama allaahu eebbaha weyneeyo ajraka abaalgudku ku siina waxsana eebbaha wanaajiyo casaaka safarkaaga wakafara eebba weynaha dhaafo limaytika axadkan kaa dhinta allah u dhaafo intaa markuu leeyahay midkaan loo tacsiyeyna kii kale aamiin aamiin aamiin intuu yihaa uu leeyahay adigana ajaraka allah tacsiyaadii tacsiyaysay ilaahay ajriha kaa siiyo walaa araaka makruuhan qoonsimaadba alla kuma tusiyo kamasaana yihaahow wayaquulu lmucadaa kii loo tacsiyeynayeyna wuxuu yihaa aamiin intaad iigu ducaysay allah io aqbalo adigana ajaraka allaahu eebba weyne ajriha ku siiyo walaa araaka ilaah kuma tusiyo makruuhan wax dhibow sagaal bidcatu lmaatim maatim bidcanimadeed maatimki waa fadhigii la samayn jiray maatim oo inta iyo gobol la fidiyo annaga tacsiyaan ku magacaabi jirnay tacsiyintaan soo sheegnay amaa guri iyo gogol shir la qabtiyo xoolo uruurin geel la qadiyo cambuulaha dabka laga qaadin mahaatim af harbeedka lagu yiri annaga tacsiyadii hebelaa socotaan dhaana tacsiyadii waa dhammaatay intaan sheegnay ku dhammaatay amaa gogol la fidiyo iyo guri laysugu yimaado iyo beesa la uruuriyo waxay shareecada ogoshahay ma ma atima magaceedii la yihaa carabti iyo cajamigaba waa yaqaani laakiin wixii diinta lagu dareen ka mid ahayn bay ka mid tahay halkaa looga hadlayaa marka bidcatu lmaatimi maatim gurigan xayndaabkan la samayna iyo gogoshaan la dhigaa bidcinimadeedii wey wa mimaa kii waxaa kamida u yajibu waajiba tarkuhu in laga tago welibtaxadu ka dheeraasho canhu xaggiisa laga dheeraado ma waxa uu ibtadacahu nnaasu dadka bilowdeed jeexday waxa waxaas loo jeexday likhalabati iljahli aqoon la-aantii yaa karaysay aqoontii oo ama wixii lababa garanaayo ama wixii garanaayo waa laga raayay waxa wax garanaa waxma maamulaayiin waxaan wax garanayna maamula arrinta waxaan waxba garanay oo jaahila arrintii maamulaya likhalafati iljahli jahligiibaa ka raayay oo min alijtimaaci kulmida fi lbuyuuti aqalaha gudahooda lagu kulmo litacsiyati baa loo kulmayaa sabargelin iyo wa iqaamati alma'aadib waxaa la samaynayaa xayndaabyo wa sarfi alamwaali xoolaa la dhiiba min ajli almubaahaati dartiisaa loo dhiibaa iyo waalfakri in lagu faano idi salafu akhyaartii asaalixu suu banay lam yakuunuu ma ayaan ahaan jirin yajtamicuuna kuwa kulma fi lbuyuuti aqalla dhacdo bal kaana wuxuu ahaan jiray yacsi inuu safargeliyo bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale fi lmaqbarati waxbaalaha la ysku safargelin jiray wa cinda almulaaqaati kulanka agtiisaa la ysi safargelin jiray fii ayi makaanin meel la arka gudaheedba lagu kulmo walaa ba'sa waxaan baas ku jirin an yaqsidahu inuu kii tacsiyeynayay aado ilaa maxillihi ka loo tacsiyeynaa meesha uu joogo in lam yabtamakan haddayan suuro gelin min muqaabalatihi kii loo tacsiyeynayay qaabilidiisa arkidiisa fi lmaqbarati xabaalaha gudahooda lagu arko awi shaarici jidka lagu arkaa arka suura gelin guriga inaad ugu tagtaa dhib male id ilmuxdathu waxaa la soo darisiiyeen la rabin huwa alijtimaacu kulan wey alkhaasu u gaara almucaddu la darbay icdaadan diyaar garay mutaxamadan loo kaso daasa lagu ururinaayo la isu digaayo la isugu imaana kaasaa muxdatha can shareecada ogolay toban waxa weeye dadkay geerida ku timid oo loo samafalo oo qowl iyo ficil iyo cuntaba laysugu daro istinaacu lmacruuf wanaaggii samayntiisa liahli lmeyit geerida dadkay ku dhacday loo sameeyo yustaxabu waxaa la ammaanay suncu lmacruufi wanaag in la sameeyo liahli lmeyit meydka dadkiisii loo sameeyo wayaquumu waxaa isu taagaya bidaalika wanaag samayta meydka dadkiisii hawsha ayaa qabanaya alaqaaribu xigtadii u xigtay qoladan laga dhintay ayaa gurigii tagaysa awiljiiraan ama dariskii la degnaa reerkan laga dhintay ayaa hawshan qabanaya waxayna qabanayaan yowma alwafaa maalinta meydka dhintay esraarta fuulo ee reerkii masiibaday haysato maalintaasa iyaga waa nacsan yihiin wax loo qabanaya daliilkeedii waa ka liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo badiya haweenkiisiiyo dadkiisiibuu ku yihi isnacuu u sameeya liaali jacfar jacfar abi aalibun in adeerkiis nabiga wey gaswatu muuta lagu soo dilay islaan iyo caruur buu ka tegey nin qiimi badan oo yaab luu ahaa isagoo arla xabasha dadkii u haajiray u madax ahaa ee maka ka tegey khaswatu khaybar markii yahuud la qabtay asaan weli khaybar laga tegin ayaa jacfar oo socdo yimid nabiga maryama maryihii koruu ka tegey kolkaasuu isku duubay walaa adri usaru waxaa laygu farxiyey ma aqaan bikhanaa'imi khaybar ma khaybar aan qabannay baan ku farxaya am bigudoomi jacfar mase jacfar oo yeman ka yimid ayaan ku farxaya sidaasuu jacfar ahaa in abuurid iyo dabeecadda labadaba nabiga ugu eg buu ahaa ashbahta khalqii wa khuluqii buu nabiga ku yidhi reerkan reer cabdilmudalib abuuris iyo dabeecadba adiga jacfara ah iigu eg ashbahta khalqii wa khuluqii jacfar faraxas waa qaadi waaye waa boodbooday xaalkii koraa ka dhacay intaasba nabiga hadduu yidhi qaswatu muuta baan duulo laga dhigay zayd ibni uu ku xigay sayd markii la dilay yuu raayadii muslimiinta qaaday gacantan midigaa la riday kolkaasuu gacantii bidxa ku qabtay meeshii kama dhaqaaqin haddana gacantii bidxa la riday markaasuu feeraha keliyata ku qabtay markaasaa luquntiina laga riday saana u dhintay markaa nabiga madiinuu jooga malak jibriil baa geeridii u sheegay markaasuu haweenkiisii ku leeyahay isnacu u sameeya liaali jacfar jacfar caruurtiisii iyo caaskiisii tacaaman cunto muufaha loo dugo raashina loo kariyo wey fa inahu arrinka wuxuu yahay qad ataahum reer jacfar waxaa u yimid amrun geeriyaa u timid jacfaraa soo dhintay amarkaasoo yushkiluhum hawliya maalinkaas geerida ay timid saanuu nabiga yeelay ka gadaal saddex beri yuu u kaadiyey maalintii saddexaadna waa xiray ilmiyaa lii keeno cabdillaahi jacfar iyo ilmiyaa nabiga loo keenay intuu ka wada xiiray wuxuu yihi maanta inta ka dambaysa yaan walaalkii jacfar warkiisii lasoo qaadin saddex beri hadday dhamaata kolka taasay diinta qabtaa amaa an yusnaca amaa an yasnaca inuu wax sameeyo ahlulmeyit kuwii naga dhintaa tafaxiide oo cambuuladii karinayo boodayo ordaaya ama ayasnaa ahlulmeyti maydka dadkiisii inay cuntadii sameeyaan anfusuhum nafafyaalkooda inay abacaama sameeyaano ligayrihim u sameeyaan dadkii tacsiyada u imaanayey fahaadaa makruuhun waxaas wax la kahoday oyan diinta waxba ku falaynin laa yembaqii ma haboona wuxuu la haboonaan waayey ilmaa liajlimaa kii dartii fiihi arrinkaas ku sugano min mudaacafati almusiiba balaayadiiaba la laablaabay awalna ciddaan geeriyaa gashay haddaana cunti iyo waxaa loogu daray dhibaato kale min mudaacafati almusiiba musiibadiiyaaba la laablaabay ciday geeridii gashaa kharaj la geliyey iyagii daalanaabaa khidmad lagu kalifay calayhim calaa ahli ilmey maydka ahalkiisii korkooda ayaa dhibaato horle loo geeyey wa in xadara hadduu laakiin iska yimaado meeshii geerida man qof ay tajibu diyaafatuhu marti martiqaadiisii waa jirtay qofaan waxaan loo yeedhin arrinkaana ku talagelin oo socota ilaah iska wataa hadduu meeshii yimaado see la yeelayo kaas waa la soorayaa laakiin yaa sooraaya reerkaan masiibaa ku dhacday xataa reerka laga dhintay hadduu u socday soo dhaaf reerkaana laleey berigkii baa sooraya qaraabadii baa sooraysa culayskii xilkii waa laga qaadaa dadkii geerida ku timid wain xadara hadduu yimaado man qofay tajibu waajibtay iyaafatuhu marti sooridiisa ka qariibinba waa qofkii cusbaa masalan usaxiiba waxaa la ammaanay an yaquuma aljiiraanu deriskii inuu joogsado arrinkaas walaa qaaribu xigtadii biliyaafatihi midkaan socotada marti qaadidiisii waa inay dadkaasu qumaan bedelan iyagoo wakiilkaa can ahli lmeyiti meydka xigtadiisii iyagoo wakiilka ah koob iyo toban waxaw waxyaalaha bacdi dafri loo baahan yahay asadaqatu baa ka mida deeq bixin cala almeyit meydkii sadaqa laga bixiyo yustaxabu sadaqatu deeq bixinaa la ammaanay cala almeyiti meydka korkiisa deeq lagu bixiyo daliilkeedii limaadaa u daliila rawaa muslim imaamu muslim uu wariyey can abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakhr xaggii buu ka wariyey ana rajula nin ayaa qaala yidhi yaa rasuula allah iyobaweyne rasuulkiisiiyo ina abi adoogay maata waa dhintay wa adoogay wuxuu ka tegey maalan xoolo walam yuusi mana dardaarmino waxaase la sadaqeeya ma uusan dhihin ee fahal yukafir ma asturaya oo dembigiisii ma qarinaya anuu adoogay xaggiisa an atasadaq aniga inaan deeqdii bixiyo canhu aabba xaggiisii aan ka bixiyo oo deeqaan u niyoonayo inuu adooga eebba ugu dembi dhaafo haddaan bixiyo aniga adoogii dembigiisii taas ma lagu dhaafaa qaala nabigoo jawaabayaa wuxuu nacam nacamhaa sidoo kale walamaa goortii maatad ay dhimatay umu sacdi bni cubaada sacdi ibni cubaada hooyadii hadday dhimatay radia allaahu sacad iyo hooyaba allaha ka raali noqdo ayuu qaale sacad yidhi yaa rasuula allah eebba weyne rasuulkiisiiyo ina ummii hooyaday maatad waa dhimatay afa atasadaqu deeqma bixiyaa canhaa hooyaday deeqma ka bixiya qaala nebigoo sacadu jawaabaya nacam haabuu yihi qaala markaasaa sacad su aad labaa weydiiyey inaan deeq bixiyo hadday ii bannaan tahay fa ayu sadaqa deeq hooyaday laga bixiyatee afdal ugu qiimi badan qaala markaasaa nabiga yidhi saqyulma biyo waraabintooda markaa biyuhu afdalu sabaqa inay yihiin xadiidkiina waa kan waa tilmaamay imaamu axmed iyo nasaa-i iyo keyrkoodba xadiidka waa wariyey qur-aanka kariimkana waa lagu xusay fii suurati alacraaf ayaa waxaa ku soo aroortay inay dadkii naarta ku jiray u dhawaaqayeen dadkii jannada ku jiray oy leeyihiin war waxaad biyaha iyo cuntada ee barwaaqeed ku dhex jirtiin xagga naga usoo daadiya nagu soo sayda biyay ka bilaabeen wanaada asxaabu annaar asxaab aljanna an afiduu calaynaa min almaa aw mima rasaqakum allah ama biyaha baa noo daran ama waxaa kale risqi eebe jannada idinku siiyey xaggayna usoo daadiya markaasaa loo jawaabaa qaaluu ina allaha xaramahum maca alkaafiriin gaalaad haydeen saasaad ku naar gasheen jannadii waxaa ku jira la idinma ogola ilaahay jannada lahaa idinka xarimay inay idinka xaaraan yihiinna adduunkaba waa laydinku sheegay inahu man yushrik billaah faqad xarama allaahu calayhi aljanna wama waahu nnaar wamaa lidaalimiina min ansaar arki maysiin kolka afdalu sadaqati almaa deeq la bixiyo biyo ugu qiimi sawaabana ilaahay waalidkaa sii gaarsiiyo nabad wey haddii markaas aad biyo intaa ka yar isana nabad wey kolka waddankan diinta ay ku soo degtay oo nabiga ku dhashay isku dhaqmay calayhi salaatu wasalaam ee isku dhintay waa ka muuqataa raadkii diinta jidkaad martaba biyo sadaqa haya jidkaad martaba biyo sadaqa ayaa annagana wax la sadaqaysto agteena biyaa ugu liita waxaan dhahnaa qofka markaan dhaliilayno bakeeri biyo aanba ka wey marka hadduu foolbixisku siiyo waxoogaa daangaa lagu qajajiciyo waxbaa loo yaqaanaa intaas haddii intii lasii dhaafiyo neef lagu gowracana hebel waaba ii loogaa la yihaa laakiin biyo waxay nala yihiin male aan isku xaqirnaa waxaa laga yaabaa adiga biyo dhimanayso inuu midkaana ku yiraa wax kale ma haye musliman biyo siina wax kaleba ma haye musliman biyo siina calal aqal in biyihii kiscaanaa lagu daro barxa markaas la yihaa caanihi biyo laysku daray ba waxbay ahaan lahaayeen xataa baraxna ma hayo kolkaa qofkan hadduu dhib qabo gacan angegan kuma abaartay gacan weyin ku abaari qofaad lugoysoo joogso tiri oo muhdo garbaar aad u dhigtay kolkaasaad biyo siisay wax kale aad siinin biyahaad xaloosha ka qabana antagaaba qabana waxaas waxyi shaydaani awood waa waxyi shaydaani ah markaasaan saan diinta iyo tacaaliimteeda uga fognaay arka wadankan nin walbaba gurigiisa korkiisa busbuus wuxuu ku sameynaa geed baraf ama intuu guriga gudihiisa barafka ku sameeyo uu tuba laalaadina saanaad u furi biyo gabaa farooda meeshaad martaba afdalu sadaqati almaa waxayna yaqaaniin annagana ma naqaan ha lagu dadaalo biyaha hala diyaariyo saqyilmaa biyo wax la waray u qiimado laba iyo toban waxaa weeye qiraa'atu lqur'aani cala almayid maydkii korkiisii quraan lagu akriyo masaladii aan sheeg sheegi jirnay sheekhaan siduu u sheegaa maqal qiraa'atu lqur'aani qur-aankii akrintiisa cala almayid ka dhinta korkiisa lagu akriyo cala alqabri maaha u fiirso cala almeyid buu ku leeyay laa ba'sa dhibi kuma jiro an yajlisa almuslimu inuu muslim fariisto fi lmasjidi masjidka dhexdiisuu tegaya aw fii beytihi ama qofka muslima aqalkiisii buu tegaya ka gadaal fa yaqra'u lqur'aana qur-aan buu akrinaya qur-aankaas noocuu rabuu akrinaya ama qadar ka mida ama suurad ka ama maqrib ama kulligiis hadduu akriyo ka gadaal fa idaa faraqa markuu dhammeeyo min tilaawatihi akhrintii qur-aanka akhrinayey ayuu sa'ala allaha eebba weyne weydiinaya tacaalaa eebba korahaye qur-aankii marka waa lagu tawasulay muhimadana waa ducada lilmeyiti meydkii dhintay wuxuu ugu ducaynaa almakfirata dembi dhaafis iyo waraxmata naxariisu eebba u naxariisto uu markuu qur aanka akhriya ka gadaal ilaah weydiinaya meydkiina u weydiinaya mutawasilan isagoo ku tawasulay ilallaahi eebbaweyne weyne xasakaadka addoommada wajalla eebba bitilka tilaawa qur-aankaasuu akhriyey buu eebba ugu tawasulaya allatii tilaawada uu talaahaa qofka muslima akhriyey min kitaabillah eebbaweyne weyne kitaabkiisii uu ka akhriyey tacaala korahay teeniina dhegeyso ama ijtimaacu lquraa macalimiin la aruuriyo fii beyti ilhaaliki ka dhintay aqalkiisa gudihiisii lagu aruuriyo cala alqiraa'a inay qur-aan akhriyaan darteed loo aruuriyo ka gadaal waihdaa'uhum macalimiintii hadiyeyntooda hawaaba qiraa'atihim qur-aankay akhriyeen abaalkiisii iyo ajrigiisii ay lilmeyiti u hadiyeeyaan iyo waicdaa'uhum iyagii qur-aanka akhriyeysiintooda ajran beesa la siiyo calaa daalika akhrintii qur-aanka korkeeda beesa lagu siiyo min qibali ahlilmeyiti kii dhintay dadkiisii xaggoodiina beesada laga bixiyo fa haadaa dhaqankaas bidcatun wax la bilaabay oon rasuul iyo salafu saalix iyo akhyaar laga arkin wey bidcadaasoo munkaratun la inkiray yajibu waxaa waajiba tarkuhaa in bidcadaas laga tago wa dacwatu likhwa walaale in la waco almuslimiina eebba u hoggaansamay ila ijtinaabiha bidcadaas ka dheeraashadeedii loogu waco walibticaadu fogaan canhaa bidcadaas laga fogaado id lam yacrifhaa sidaas la yeelay ma yaqaan salafu haadihi alumma ummaddan akhyaarteedii horreysay suubanihii asxaabtiisii taabiciga atbaacu taabiciintii assaalixi ee susuubanaa ma yaqaaniin arrintaas walam yaqul mana dhihin bihaa arrintaa in la sameeyo ahlulquruun qarniyaal dadkood ma ayan oran almufadala saddexdii qarni u horeysay ee nabiga uu yihi khayrulquruuni qurni qoladii unal noolaa khayru lquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddexdii qarni ma yaqaaniin wamaa lam yakun wixii aanan u ahaanin liawali haadihi alumma ummaddan qaarkeedii hore oo suubanihi asxaabtiisii aan diinan u ahayn diin lam yakun u ahaan maha liaakhiraha ummaddan gadaalkeeda diinan u noqon maha bixaalin sina ugu noqon maha min alaxwaali ka mida wixii iyaga u diinaha baa inaga diina laakiin diin iyaga iyan ogeyn oon inaga samaynay diin ma noqonayso oo waxaan intuusan imaanin maaba diintii kaamil noqotay alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diinan waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin kadib waxaan yimid saddex iyo toban waxaa wey xabaalaha la tagaayo la booqanayo balka war xukmu ziyaarati اlqubuur xabaalaha booqashadooda xukunkeediu ziyaaratu اlqubuur xabaalaha booqashadooda cibaarada u fiirsa ziyaaraa la yidhi kolkaas ziyaaro booqasho meel loo safraayo maaha meel loo cawo oo sahay loo qaadanaa oo sa loo guntanaa jis oo baabuur loo koraa taa safara magaceeda la yihaa ziyaaro lama yihaa haddaad ziyaaro maqashid booqasho wey adigoo jidka xagga u gooyey ama xagga usoo gooyey qof jiran u tegey xabaallo uu tegey qof yimid u tegey waxaa naga booqasho u naqaan baaf arbeedka siyaaro lagu yihaa siyaaro booqasho kolkaas siyaarat alqubuur xabaalihii oo la booqda mustaxabatu jid nebiwa suubanaha tegi jiray maxaa jira liannahaa xabaasha booqashadeeda tudakiru bilaakhira aakhiray qofkii booqda xusuusisa watanfacu lmayita ka dhinteen la booqdayna waa anfacdaayo mid ducaay tuugmada loo alla tuugaa ka la booqday iyo walistikfaar dembi dhaaf jirinta ee bal looga jerina lahu mayidka idan kii saa'irka ahaayee noolaa iyo kii masuurka ahaayee dhintay labadiiba anfacday kan ducadii istikfaarta anfacday midkaana waxaa anfacday booqashaduu meeshii tegey ee markii meydkii loo tagay haddaanba loo ducaynina digdig iyo dabaaldeg iyo cadraa la qabtay wareegeysi iyo cara cunaa la qabtay xoolo gowra ah iyo xabada ridid qaaraa mood yida awaawow waa kuu nimid mood bug xabadaa la siino madaxa caani iyo cadar iyo subag looga shubo maqaaraa lagu xirxira siyaariiba waxay noqotay ilaahu qofkaan cafiba lama dhih waa la iska niyasan yahay inuu janno ku jiraa la qaba idan maydkaanba looma danaynaaye wal xalka soo doontay meesha meydkii looma danaynaayo ilaah u dembi dhaaf lamale walaxaa laga soo doontay wixii wiil raba qaansiya leebay xabaashii keenaye wixii loo rabana gandaalay keenay wixii geel rabana bayraxdii naasaha loogu xiijiyey keenaye wixii ari rabana waxaasay keenay wixii awlaad raba sharaday gelayeen shaqabalow maanta waa ku imid ilaahay haddii awlaad isiiyo bishaan bisheeda neefgeelaan keena kolka meeshaan walaxaa laga soo doontay dhaqankanba dhaqan ziyaaro ma aha ee in maydka wax lala doonay ahay in wax laga doonto ma ahe isagaa wax lala doonaayo dembi dhaaf iyo makfira loogu ducaynayo waxaad sheegayso eed meydka weydiinayso adaaba u noole isaga adduun waaba ka tegey aakharuuba jira waxna agtiisa ma yaallin adiga waxaad sheegaysa maa qabsati ari iyo lo iyo geel adiga maa tabcati doonati bilcaan maa guursati adigaa noole waxaas waa dantaadiiyo raadso laakiin qubuur maxay ku taraysa kolka istikfaartii iyo ducadii idan siyaaratulqubuuroo la booqdo labadiiba waa anfacday kii noolaa ajriyu helay kii dhintay duciyo dembi dhaaf aa loogu duceeyey biqowlihi yaa u daliila hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyey uu nebiga yihi kuntu waxaan ahaan jiray nahaytukum ku idinka reeba can siyaarati lqubuur xabaalaha tegidooda goormaa la reebi jiri awalulislaam dadkan jaahiliya shirki iyo gaalimay kusoo dhowaadeen islaamkiina weli kuma bixin maskaxdooda iyo maankooda ma gelin qubuurtaa loo diiday kolka rasuulka wuxuu yihi wax xabaal tegi karaa lama arko shamaal loo ogolaaday laba sana haddii islaamkii la cabaayey ee lagu dhaqmaayey oo la ogaaday oo shirkigii cibaado la kala gartay uu yihi waayahay marka qubuur ma caabudaysiin inaan la caabudo ay banaanayna waa taqaaniin haddaan idiin ogolahay kolka diidana waa horeysay ogolaashana waa dambeysay cilmii aqoona u dhaxaysay oo kolkii la diiday siyaaratlqubuurba lama aqoonin xabaale caabudaa la yaqiinay markaan dambe loo ogolaadayna siyaaratlqubuuraa la bartay in qubuur la caabudo inayn banaanayna waa la ogaaday kuntu waxaan ahaan jiray naa-itukum mid idinka reeba can siyaarati alqubuur xabaalaha booqashadooda xaggeeda ee fazuuruuha hadda siyaarta fa inahaa qubuurtii tudakirukum waxay idin xusuusinaysaa bilaakhirati maalintii qiyaamo ilaa an takuuna almaqbara goortaan la booqanayn waa goorma xabaalihii waa fogyi baabuura loo raaco xamarinta laga tagaa biyooley la aadaa maayaama taas ma banaana xabaalaha xamar ku wareegsan kuwaas hamarkaad ka tegaysa xabaalo leh markaa markaa xabaalo leh afgooyaale walla weynaale kolkaa qubuurta kuu dhow ee meeshaad ka tegaysa joogta kuwaasan booqan ilaa an takuuna almaqbaratu xabaasha inay tahay ma ogiy aw ilmayitu meydka calaa masaafatin masaafo korkeed inuu yahay baciidatin fog yaldaru zaa'ilu kii booqanayay uu u baahana ma aha masaafadaa la jirideeda ilaa shadi raxlin inuu geyd xirxirto baabuur fuulo iyo foosafarin socoto khaasin u gaara qubuurtii fa innahaa saas markay arrinta tahay xiinaidin kolka saas meydku u fog yahay oo socotiyo cawo dhaxuu u baahan yahay laa tushracu lamaba jidaynin inaan la jidaynin waa ka warka biqowlihi hadalkii nabiga u sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi laa tushadu rixaalu reer lama adkeeyo ilaa ilaa halaathati masaajid saddex masjid meelaan ahayn looma rabto ajri laga doona almasjid alxaraam kaas waa loo raran karaa lagu soo tukado loo xajiyo la cumraysto lagu ictikaafo saxa wey wa masjidii haada masjidkaygaan madiina ku yaal isaguna saxa wey walmasjid masjidkii fogaanta badnaa saddexdaa meelaan ahay oo loo safri kara ma jirto laakiin waa la booqan karaa meel dhow afar iyo toban waxa wey maa yaquuluhu zaa'iru lqubuur xabaasha qofka booqana muxuu leeyay iyadiina waa lagu xadiday haddaad xabaal tagtay ood booqanayso siyaaranayso waxaad oran lahayd dhegeysa galabta maa yaquuluhu wuxuu dhahaa zaa'iru lqubuur xabaasha kii booqanaayey yaquulu zaa'iru kii ziyaaranay wuxuu yidhaahdaa liqabuuri lmuslimiin muslimiinta xabaashoodaas booqanayay ma hadaluu leeyahay u kaana rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisii ahaan jiray sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya yaquuluhu uu nabiga dhihi jiray idaa saara baqiica xabaalihii baqiica madiina ku yaal hadduu soo bursbanaha booqana wuxuu dhihi jiray ad adigana dhihi wahwa wixii nabiga dhihi jiray dhegeyso assalaamu أهل ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiina wainaa inshaa الله bikum laaxiquun antum faraduna wanaxnu lakum tabacun nas'alu allaha lanaa walakum alcaafiya allaahuma kfir lahum allaahuma ارحمهم cibaarooyin badan aa nabiga ka soo arooray midaasuu shiikha qaatay wa minhaa asalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin antum salafuna wanaxnu bilahar faraxima allaahu lanaa walakum allaahuma arxam liahli baqiici lgarqad axaadiis badan baa soo aroortay midkaana kugu filan awalan salaamaa laga bilaabo in masiibada aakhiray jiraani qubuur iyo keyrkeed baylaha ka badbaadiyo asalaamu nabadgeliyo calaykum korkiina ha ahaato ahla diyaari iyo ahla diyaar daaraha la sheega xabaalihii wey xabaalahan dadka deganow waxaan salaamaynana kulligiin ma wada ee laga yaabo waxaan muslim ahayn inuu meesha ku jira min almu'miniin intii rag iyo haweenba eebba rumaysay ayaan salaamaynaa waalmuslimiin inta muslime eebba u hoggaansantay ayaan salaamaynaa saas markaad ugu ducaysid waad weyna weynaa anaga idin salaamaynana inshaa allahu haddii eebba weyna doono bikum adinkan dhintay aan laaxiquuna idinsoo haleelaynaa waa soo soconnaa wey antum adinka faraduna ceelalyadanadiyaa tihiino adinkaa nooga sii horeeya aakhiro wa naxnu lakum waxaan idiin nahay taba-un gadaal socod jidkaan ku soo jirnaa nas'alu allah eebbaweyne waxaan ka tuugaynaa lanaa lafahayna u tuugaynaa iyo walakum idinka alcaafiya wixii dhibaatay aakhiro jira ee ciqaab iyo masiibooyina ilaahay inuu idinkii annagaba ka caafiyo intaas hadduu yira ka gadaal ducadaanu ku kooba allaahuma yaa allah eebbaweynow ikfir lahum u dhaaf maytidan allaahuma yaa allah eebbaweynow irxamhum maytidan u naxariisow shan iyo toban waxaa wey hawan qubuurtii ma tegayiin xukmu ziyaarati alqubuur xabaalo booqashadooda ay linnisaa-i haween booqdaan maxay diinta ka qabtaa isaga joogeeno asbaabta way iska caddahay awalan meeshan waa meel malakumow uu ku shamel dhabaayo wa hadda ku yaalla duuga hadhowna midaa la keena meel masiibo wa jinsigaana waa jinsi qalbi jilcan oo naxariis badan waxaan ma taxamuli karaan inay iyagii wax noqdaana laga yaabaa midda labaad meeshaan xabaasha iyo shaqo rageedaa taal shaqo haween ma taal iyaguna cawro wey korkoodan la arko codkoodan la maqlo ma fiicna ha iska joogeen kolka shan iyo toban waxaa wey xukmu siyaarati alqubuur xabaalihii booqashadooda xukunkeeda innisaa ay haweenkii booqdaan lam yakhtalif isma dabamarin ahlulcilmi aqoonyahanadii diinta fii xurmati kasrati taradudi ilmara naag noqnoqoshadeed badnaanteed xaaraamnimadeed calaa almaqaabiri ay xabaalaha ku noqnoqoto maantana waa tagtay berina waa tagtay beri dambe waa tagtay inay saas u joogtaysi inay xaaraam tahay waa isku raacsan laakiin mar uuma tegi karta iyadoo fitne iyo belo aan iyadana ayaan fidnoobeyn laguna fidnoobaynin see usoo cibro qaadato mar waad daymoon kartaa lam yakhtalif ahlucilmi isma diidin fii xurmati kadrati taradudi ilmar'ati naagta noqnoqoshadeeda badnaanteeda xaaraamnimadeeda gudaheedii layskuma diidin cala almaqaabiri xabaala korkeed ay ku noqnoqod badiso lisiyaaratiha siyaarati alqubuur xabaalaha siyaaradeeda wadaalika taasna liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi lacana allaahu ilaa lacana allaahu ilaa naxariistiisa ka dheereeyo zuwaaraati alqubuur kelimatu zuwaar ayaa mubaalagaa facaal wey ciidan kuwa ziyaarada xabaasha badiya haweenka ow zuwaaraati alqubuur kuwa xabaala ziyaarada badan habaale ziyaarashada badan ilaahay raxmadsa ah ka dheer idan waataynu leeya waxaynu xaaraam yahay waxaa lagu garanaya saa markuu suuban haweyn kaartama oo lacnad iyo are eebbi iyo cadaab iyo lagu sheego wax inuu xaaraam yahay wa ila hadduusan xaaraam ahayn nabiga ma lacnadeen qofaan xaaraam samaynin xaaraamaa la sameeyey lacana allaahu ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo suwaaraati lqubuur kuwa xabaaltegidda badan ee haweenka wa ama maa cadami ilkatra inayn ziyaaradii badinin iyo watakraar noqnoqodkii haddaan la badinin oy mariya laba tagto fa bacdu culamada qaarkeed kariha lahaa naagtii waa u nacay aziyaarata xabaalba inay tagto lacnadaaba timid mutlaqan guud ahaan ama ha badnaata ama ha yaraatee tegiddiiba qaaraad diiday bilxadiidi saabiqi xadiidkii soo hormaray haddaan sheegnay ayayna u cuskadeen wabacdu qaar kalena ijaaza waa baneeyey waxayna deliishadeen limaa kitabata sugnaaday ana caaishata umuna caaisha radia allaahu canha xaggeeda eebba raalliha ka noqday saarad waxay caaisha booqatay qabra akhiiha walaalkeed xabaashiisiyay booqatay cabdiraxmaan ibni abibakar fas-uulad waa la weydiiyo la yihi oo sheekhadaad ahay nabigana waa ka abaartamay maxaa ku geeyey fas-uulad waa la weydiiyey can daalika ruqashadii ay xabaasha tagtay fa qaalad iyada oo jawaabaysa ayaa waxay tidhi nacam kaana nabiga wuxuu ahaa qad nahaa mid reebay can siyaarati alqubuur xadiidkii hore kolkii horuu dadkao dhanba u diiday uma ka gadaalna amara biziyaaratiha in la booqduu amray oo fasuuruuha alanw xadiidkii hore wey kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fasuuruuha alaan sidaasaa nabiga yidhi ee waxaa naagaha la lacnadayna waa kuwa joogteeye badiyow laakiin mar waa tegi kartaa qabriga waman ajaaza dadkii baneeyey ziyaarata annisaa haween booqashadooday xabaashii tagaan ziyaaradii alqaliilata ee yarayd haddana shardi bay ku dareen ishtarada wuxuu shardiyey dadka ziyaaradii u baneeyey haweenka cadama ficlihaa inayan naagtii falin haya munkarin waxayn diintu ogoleyn kaana munkarkaa uu yahayba yayan samaynin wey maxaa ka mida munkarka kaanta tanawax kaan tanuuxa inay qaylido cinda alqabri xabaashii agteeda ay ku qaylido aw tasrakh inay buuqdo aw takhruj hadday xabaasha aadaysayba waxay baxday mutabarija iyadoo faydfaydan aw tunaadi markay meesha tagta inay u dhawaaqin almeyita meydka oo watas'aluhu ayan meydkii weydiinin xaajataha danteeda arrimahaasay shardiyeen intaas hadday meesha imanayso oy qabrigii ka dul oynayso ama meeshii ku qaylinayso ama in xijaabeen asturnayd ama in meydkii u yeerayso dan weydiinayso intaasba ma banaana saasay shardiyeen waman ajaasa dadkii baneeyey ziyaarata nisa haweenkii booqashadeeda alqaliilata yaray isharada wuxuu shardiyey cadama ficlihaa naagta aan xabaasho tagtay in ayaan falin buu shardiyey aya munkarin waxayn diintu ogolayn kaana munkarkaa uu yahay kaantana waxaa inay qaylido cinda alqabri xabaasha agteeda aw tasruk ay buuqdo aw takhruj ay baxdo mutabarijatan iyadoon xijaabnay aw tunaadi lmeyit inay meydkii u yeerto watasalu xaajataa ay danteedii weydiisato ilaa kayri daalika arrimo kale oo mimaa kii ka mida shuhida la arkay ficluhu samayntiisa min annisaa haween xaggood laga arkay haweenkii aljaahila ee aan diinta aqoonin biumuuri iddiin diinka amaryaalkiisa haweenkaan aqooni wey haweenkii aljaahila ee jaahilka ahay biumuuri diin diinka amaryaalkiisi aan aqoonin fii kayri zamaan zamaan kayrkii wamakaan labadaba aan umuurta diinta aqoonin waxyaalahay samaynayaan ee la arkay waxaas inay samayn bay weliba shardiyeen wallaahu aclam